الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الناظم رحمه الله تعالى متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت wuxuu naadimku yihi raximah اllah matruukuhu ay matruuku اlxadiiث ay tacriifu اlxadiiث اlmatruuk xadiia matruuga ah tacriifkiisu maa xadiiث weeye waaxidun shaksi keligiis infarada uu la keliyoobay bihi xadiidkaas ay biriwaayatihi walxaal buu la keliyoobay ajmacuu muxadisiinta ay ku kulmeen oo ku ijmaaceen lidacfihi ay calaa dacfi raawiihi xadiidkaasi ka soo wariyey inuu daciif yahay oo fa huwa midkaa matruuga ah ka raddin ay mila almarduud wuxuu la mid yahay xadiidkii la radiyey bimacnaa midka soo socda mawduuca ah ayuu la mid yahay mid la radiyey ayuu la mid yahay halkan kaga warramaya raximah ullah xadiidka loo yaqaano matruuk xagga luqada waxaa la yihahdaa ashay saaqi shayga dhacay baa la yihahdaa matruuk wax lasaga tegey weeye asaaqi ayaa luqada lagu yidhaahdaa xagga isilaaxana sheekh wuxuu inoogu sheegay inuu yahay xadiidka uu nin keligii soo wariyey oo ay ku ijmaaceen culimmadu yani markaasi lidacfihi ninkaasi inuu yahay nin daciif ah huwa alxadiiu almarduudu sida markaa culimo kale ay ku tacriifiyeen alxadiiu almarduudu bisababi tuhmati raawihi bilkadib alxadiiu almarduudu bisababi tuhmati raawiihi bilkadib waxaa la yidhaahdaa marduud waa xadiidka yani la radiyey maxaa loo radiyey bisababi tuhmati raawihi bilkadib ninka soo wariyeyba waxaa lagu tuhmaystay been baa lagu tuhmaystay been ayaa lagu tuhmaysay dadka markuu u sheekaynayo ayuu markaasi wax ku daraa hadalka ayib oo waxaan jirin buu sheegaa mar haddii dadka markuu u sheekaynayo yani wax ku dardarayo xadiidka nebi maxamed sal alla alay slam in wax ku darana aamin lagama ahan marka kaasaa la yidhaahdaa xadiidka uu soo wariyo ayaa matruuk la yidhaahdaa tusaalihiis waxa weeyaan xadiidka imaam daarulqudni uu soo saaray cali wa cammaar ay soo wariyeen labadaas saxaabi waxay yidhahdeen kaana rasuulu اllahi sal اllah alay wasalam yaqnatu fi اlfajri wa yukabiru fii yowmi carafa xadiidkaasi wuxuu ku yimid oo sanadkiisa ku sugan nin la yidhaahdo camar ibnu shimrin camar ibnu shimrin ayaa ku sugan sanadkiisa alkuufi imaam الnasa'i iyo daarulquطni waxay yidhaahdeen waa matruuk اlxadii matruuk lxadii bay yidhaahdeen sababta loo leeyahan waxaa weeyaan been baa lagu tuhmaystay inuu beenalow yahay beenhawaas inuu yahay ayaa lagu tuhmaystay maadaama tuhmada ay jirto xadiikiisu waa laga tegaya matruuk lxadii baa la yidhaahdaa lagu garanayaa yani markaa ninkan inuu yahay muttaham bilkadib in been lagu tuhmaystay sidee lagu garanayaa waxaa lagu garanayaa xadiikan inuusan soo warin isaga mooye cid kale asagaa la gaar noqday saa darteed sheekh wuxuuna yidhi maa waaxidun bihim farad cidaan asaga ahaynoo soo warisay lama arag arrinkaas waa lagu garanayaa midda labaadoo lagu garanaya waxaa weeyaan qawaacidda macluumkoo la yaqaano inuu khilaafo xadiidku qawaacidda la yaqaano inuu khilaafo oo markaasi si khilaafsan uu ku yimaado qawaaciddii macluumka ahayd waxaa kaloo lagu garanaya oo muttaham bilkadib u noqonaya dadka markuu u sheekaynayo inuu markaa sheekada wax ku daro walow yaama lagu arkin isagoo nebi maxamed sal allah alay xadiidkiisa been ku sheegayaan lagu arkinbe marba haddii la arka isagoo dadka u sheekaynaya wax ku dardaraya yani ninka noocaasa waxaa la odhanaya matruuku lxadii haddii maanta ay riwaayo jiri lahayd dad badan waxba lagama wariyeen sawaadix maahan riwaayo hadday jiri lahayd yani maanta ruwaaddii xadiiskii la kala warin lahaa dad fara badan waxba lagama wariyeen limaada lannahu yani yaziid oo yanqus waxna waa ku daraya waxna waa ka dhimaya warkii marka maadaama sidaa uu yahay oo warkii dadku markuu u sheekaynaya kalaamu naaska wax ku dardarayo aamin lagama ahan inuu xadiidkii nebi maxamed sal alla ly slam wax ku daro arrinka noocaasa marka walow yaan lagu arkin asagoo wax ku daraya hadalkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam arrinkaasaa wuxuu noqonayaa tuhma mar haddii kalaamu naas wax ku daray marka dambena wuxuu su usii wado wuxuu ku dari doonaa hadalkii nebi maxamed sal allah alay wasalam lanna kadibka waa la yaqaanaa inay xaaraam tahay kadibka inuu xaaraam yahay yani waa la garanayaa waa nusuus baa inoo sheegtay waciidda rabbaa ku soo arooray alaa lacnat cala alkaadibiin mar hadduu ka xishoon waayey kalaamkii caadiga ah inuu markaa been ku sheego yani hadalkii nebi maxamedna inuu been ku daro calayhi salaatu wasalaam marka aamin lagama ahan culimmada qaarkood waxay u yaqaanaan almatruux bay yidhaahdaan sida imaamu dahabi oo kale isagu wuxuu ku magacaabaa maruux buu yidhaahdaa kadibna wuxuu yidhi markuu maruuxa fasirayey man xaطa can rutbati اdaciifi waa midka ka hoos maray daciifka martabadiisa kan ka hooseeya kaas weeyaan buu sheikhu yidhi raximah اllahu tacaala marka wuxuu la xugum yahay midka noo soo socda mawduuc oo kale ah ayuu markaa la mid yahay sidaasuu sheekhu marka wuxuu yidhi fahuwa karad macnaa marduud waa xadiid la radiyey weeyaan oo sida mawduucii oo kale ayuu la mid yahay matruukuhu xadiika kiisa matruuga ah ay tacriifu alxadiii almatruuk maa xadii weeye waaxidun nin keligiis waaxidun nin keligiis infarada uu la gaar noqday bihi ay biriwaayatihi warintiisa nin baa la gaar noqday oo lalama wadaagin walxaal buu la keliyoobay ninkaasi ajmacuu muxadisiinta ay ku ijmaaceen oy ku kulmeen lidacfihi ay calaa dacfi raawiyihi ninkaasi daciifnimadiisa fa huwa xadiidkaasi yani markaasi ka raddin ay kalmarduudi yani mila almarduud kii la radiyey oo kale oo mawduuc ahaa ayuu markaasi la mid yahay wاlkadibu اlmukhtalaqu اlmasnuucu cala الnabiy fadalika almawduucu wuxuu sheekhu yihi raximah اllah wاlkadibu beenta ay alxadiiث اlmakduub xadiidka la been abuurtay almukhtalacu waa la mid yani la been abuurtay qofka uu samaystay almasnuucu qofku asagu markaa uu samaystay cala alnabiyi nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu been abuurtay fadalika kaasi almowduucu mowduuc weeyaan wuxuu inoogu sheegayaa naadimku raximah allahu tacaala beydkan yacni xadiidka loo yaqaano alxadiiu almowduuc mowduuc xadiid maahan lakiin waxaa xadiid loogu sheegayaa cidda sheegaysa xadiikaas beenta ah hadalkaa beenta cidda nebi maxamed u nisbaynaysa sal alla alay ayaa xadiid ku sheegaysa intuu hadal sameeyo ninkii ayuu nebi maxamed u nisbaynaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu le maxamed baa saa sheegay oo sidaa yidhi oo laga soo wariyey maadaama midkan dejiyey uu ka dhigaya xadiid inuu yahay saasaa loogu magacaabaya inuu yahay xadiid wailaa markaasi waa hadalkaa beentaa weeye xagga luqada almawduuc waxaa la yidhaahdaa almulsaq yani shayga shay lagu dhejiyo ayaa la yidhaahdaa isilaaxa waxaa loo yaqaanaa siduu sheekhuba inoo sheegay waa beenta qofka asagu uu asagu samaystay cid oogama horrayn laakiin cidda uu ku been abuuranayo waa nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam ninkan dejinaya ayaa wuxuu leeyahay hadalkani waxaa sameeyey hadalkani waxaa ku hadlay ama ficilka noocaasa waxaa sameeyey nebi maxamed baa odhanaya calayhi salaatu wasalaam marka alkadib almukhtalac almasnuuc cala alnabiyi kaasa waxaa la yidhahdaa almawduuc wadciga iyo dejinta la dejinaya axaadiidta waxaa keena asbaab asbaabta keenta waxaa ka mid ah yacni inuusan qofkani uu yahay qof gaal ah oo uu doonayo diinta inuu markaasi wax u dhimo sida nimanka la yidhahda azanaadiqa nimanka la yhahda zanaadiqada axaadiista ay dejiyeen sida uu samayn jiray ninkii lo odhan jiray maxamed ibnu saciid almasluub iyo muiira almuhiira ibnu saciid alkuufi cabdilkariim ibn abilcawjaa nimankaasi waa niman zanaadiqaa ah weeye waxay ku caanbaxeen wadcu lxadiid axaadiid been ah oo markaasi eh, ay sheegayaan inay diinta ay ka mid yihiin ayay dejinayaan marka waa arrinka waxaa u sababaya waa nimanaan diin lahayn waxaa ka mid a ah asbaabta jahli qofka aqoondarra u geynaysa inuu marka axaadiid dejiyo waxaana sidaa sameeya nimanka mutacabidiinta oo iska cudbaadda ah iyagoo doonaya dadka inay khayrka jeclaysiiyaan bay axaadiis dejinayaan siduu samayn jiray ninkii la odhan jiray nuux ibn abi maryam almacruuf binuux iljaamic nuux ibn abi maryam oo caan ku ahaa nuux iljaamic jamaca kula hayin ila sidqa bay culimmadu yidhaahdeen wax kasta waa kulmiyey laakiin run mooyaane wax kasta waa kulmiyey ilaa asidq ninkaas nuuxuljaamic la yidhaahdo wuxuu dejiyey yani markaasi fadaa'il qur'aan xadiid ku saabsan oo suurad kaste fadli gaaru u sheegayaa markii la weydiiyey oo la yidhi maxaad arrinkaasi xageed ka keentay laguma arag ardaydii kaleoo cikrima wax ka warin jirtay laguma arag axaadiitan xageed ka ra'aytu الnaasa qad acraduu can اlqur'an waاshtagaluu bifiqhi abi xaniifa wamagaazi ibni isxaaq fawadactuhaa xisbatan dadkiio waxaan arkay buu yidhi ku mashquulay fiqigii abi xaniifa oo fiqigii dhiganaya iyo maghaasidii ibni abi isxaaq oo siiradii marka waxaan doonay buu yidhi inaan dadka qur-aanka jeclaysiiyo suurad kasta marka wuxuu u dejiyey fadli gaar ah man qara'a suurata kada falahu kada sawaadix maahan axaadiista beenta ah waxaa ka mid ah yani aan sugnayn yani qofka akhriya suurat lwaaqica faqri ma taabto hadallo noocaasoo fara badan ayay markaa dejisteen isagoo marka uga qasdaya ajar ku doonaya marka arrinkaasna wuu sababaa aqoon darro waxaa ka mid ah atacasub inuu qofku cid gaara u tacasubay bimacnaa cid gaara ayuu jecel yahay oo jacayl yani xaddhaaf ayuu jecel yahay ciddaas marka dadka suu u jeclaysiiyo hadalkooda iyo ficilkooda ayuu axaadii u dejinayaa ninka la yidhaahdo ma'muun ibnu axmed alharawi ee waxaa lagu yidhi meesha la yidhahdo khuraasaan dadku waxay raaceen imaamu shaafici bay raaceen oo shawaafic bay noqdeen baa lagu yidhi markii buu xadiis dejiyo wuxuu yidhi xadaana axmed ibnu cabdilaahi xadaana cabdulaahi ibnu macdaan alsdi can anas marfuucan yakunu fii ummati rajulu yuqaalu lahu maxamed ibnu idriis adara calaa ummatii min ibliis markiiba xadiis buu tejiyey waxaa ii warramay bu ninka la yidhaahdo axmed ibn cabdilaahi waxaa u warramay asaguna cabdulaahi ibn macdaan asdi anas baa nebi maxamed ka warinaya xadiikaas xadiika wuxuu leeyahay buu odhanayaa ummaddayda waxaa ka mid noqon doona nin la yidhahdo maxamed ibnu idriis oo ummaddayda ibliis ooga daran maxamed ibnu idriis waa shaafici weeye shaafici ayuu ujeedaa intaa kumuusa joogana wuxuu sii raaciyey wayakuunu fii ummatii rajulu yuqaalu lahu abu xaniifa wa huwa siraaju ummatii ummaddayda waxaa ka mid noqon doona nin layihahda abu xaniifa asagu waa xanafi ninkaasoo ummaddayda markaasi faynuus u ah yani iftiin iyo nuur u ah marka waa tacasub u tacasubayo abu xaniifa shaaficina wuu fogaynaya meeshuu ka saaraya marka wuxuu doonaya dadki inuu jeclaysiiyo yani marka abu xaniifa lilmadhab weeyaan taasna waa ka mid waxaa kaloo ka mid ah yani markaasi alintisaar lilfiraq addaalla qofku inuu firqada uu ka mid yahay ama kooxda uu ka mid yahay inuu yani u gargaarayo sida shiicadu axaadiista ay dejiyeen yani marka iyagoo ku ammaanaya cali bn abi aalib radi allahu canhu waxaa ka mida xadiidka ay ku sheegeen caliyun khayru اlbashar faman abaa faqad kafar yani cali radi allahu canhu isagaa ugu khayr badan yani basharka iyo bini aadamkaba qofka diidana waa gaal marka qofka waxaa lagu ilsaaminaya inuu aamino cali inuu yahay khayrulbashar bini aadamka alla uu abuuray midka ugu khayr badan ayb marka waxaa u keenaya intisaar ay markaa u nusraynayaan yani madhabkaas waxaa ka mida markay dejinayaan axaadiita maqaasida ay ka leeyihiin aliqraab walijtihaar inay ku caanbaxaan marxadiikii la raadiyo cid kale marka laga soo waayo ninkanunbaa loogu imaanayaa isaga marka wuxuu ka helayaa shuhro iyo caannimuu ka helayaa waxaa ka mid ah inay markaasi khulafada iyo nimanka madaxdaa xoolo kaga helaan oo ninkan khaliifka ah waxa uu jecel yahay bay axaadii u samaynayaan markaase waxay leeyihiin waxa aad samaynayso axaadii baaba loo hayaaba marka sii wad wey hawshaadii hore yani u wad marka arrimaha noocaas ayay u samaynayaan ee axaadiita ay dejinayaan asbaabtaas ayaa markaa keensanaysa xadiidka mawduuca waxaa lagu gartaa dhowr sabab ama dhowr shay baa lagu gartaa waxaa ka mid a ninkii dejiyey inuu qirto oo uu yidhahdo anaa dejiyey axaadiitaas xadii fulaan iyo xadii fulaan iyo xadii fulaan anaa dejiyey waxaa ka mid a lafdigiisu inuu yahay lafdi adag lafdi markaa aad u adag inuu yahay lafdigiisu waxay ka mid tahay waxyaaha lagu garto waxaa ka mida ah macnihiisuba inuu faasid yahay macna markaa aan sax ahayn buu ka warramaya sida qaarkood axaadiista ay dejiyeen safiinatu nuux taafat bilbeyt sabcan wa sallat khalfa almaqaami ragcatayn ya nebi nuux doontiisii waxay yidhaahdeen kacbaday ku dawaaftay toddoba goor sida qofkii qof caadi oo kale maqaamka maqaam ibraahiimna xaggiisa dambe laba ragcadood bay ku tukatay yani man yatasawar haadaa doon baa markaa arrinkaa samaynayso beyt kacba ku dawaafaysa oo markaa ragcatayn tukanaysaa yaad suuraysan karaa marka caqligaaba diidaya waxa ay sheegayaan waxaa ka yani markaasi inuu khilaafsan yahay kitaabka iyo sunnada axaadiista ku sugan in markaasi uu khilaafsan yahay saa darteed wuxuu yidhi ibnujawsi raximah ullah ida ra'ayta alxadiia yubaayinu almacquul aw yukhaalifu almanquul aw yunaaqid alusuul faclam annahu mawduuc haddaad aragto xadiid la soo wariyey oo caqliga ka fog naqligii iyo nusuustiina khilaafsan waxaad ogaataa inuu yahay mawduuc inuu yahay markaa garo saasuu sheikhu yidhi marka usuushana uu markaa munaaqid ku yahay bimacnaa in laga waayo kutubtii sunnadana laga waayo xukunkiisu waa iska garanaya waa waadix waxaa weeyaan in xadiid la dejiyo waa xaaraam xadiid in la dejiyo waa xaaraam oo markaasi wax bannaan ma ahan wuxuu sheekhu yhi raximah اllahu tacaala wاlkadibu beenta almukhtalaqu اlmasnuucu waa isku macne almukhtalaq iyo almasnuuc waa isku macne waxa qofku asagu uu samaysta weeyaan min cindihi wاlkadibu ay alxadiiث اlmakduub xadiidka la been abuurtay xadiidka beenta ah almukhtalaqu qofku asagu been abuurtay almasnuucu asagu uu samaystay cala اnabiyi nebiga uu ku been abuurtay cala nabiy wuxuu sheekhu leey waa sida haalibka ah wailaa axyaanan waxaa lagu been abuuran karaa cid ka sokaysa oo waxaa la odhan karaa hadalkani saxaabi hebel baa saa sheegay ama saxaabi hebel baa saa sameeyey iyadoo been ay tahay ama taabici baa loo nisbayn karaa marka cala nabiy waa sida haalibkaa weeye cidaan nabiga ahayna waa lagu been abuuran karaa oo dadka caadigaaba ah de isku been abuurtaba hebel baa saa sheegay hebel baa saa sameeyey marka beentaasi la samaystay oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu been abuurtay fadalikaasi almawduucu mawduuc baa la yidhaahdaa culimmaduna aaadii bay markayani kutub bay ka qoreen ay ku caddaynayaan axaadiita noocaasa waxaa ka mid a ah kutubta laga qoray kitaabka la yihahdo almawduucaat uu leeyahay ibnuljawsi sheekh la yidhaahdo almawduucaat uu kaga warramaya axaadiita mawduuca ah yani axyaanan way jirtaa in wax lagu intiqaaday laakiin wuxuu sheekhu u dejiyey kitaabkaas inuu kaga warramo axaadiitaas waxaa ka mid a ah kitabka la yihahdo alla'aali almasnuuca fi alaxaadiii almawduuca oo uu leeyahay asiyuuطi oo ku soo khulaaseeyey midkaas yani markaasi mawduucaadka ibn اljawsi waxaa ka mida tanziihu الshariica almarfuuca can alaxaadiiث الshaniicati اlmawduuca uu leeyahay ibnu ciraaq alkanaani waxaa ka mida alfawaa'id اlmajmuuca fi اlaxaadiiث اlmawduuca oo uu leeyahay imaamu shawkani raximah اllah waxaa ka mida silsilaة alaxaadiiث الضaciifa wاlmawduuca oo uu leeyahay maxamed naasir اdiin alalbani raximah اllahu aljamiic marka kutubtaasay culimmadu ka alifeen axaadiista markaas mawduuca ah ayb shubhooyinka ay deliishadaan kuwa markaa wadaacda oo axaadiista dejiya alwadaacuun waxay yidhaahdaan xadiidka tilmaamaya man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar waxay yidhaahdeen waxaa riwaayo waxaa soo aroortay odhanaysa man kadaba calaya mutacamidan liyudila bihi اnnaas qofka igu been abuurta si amdi ah dadka su u lumiyo marka nimanka wadaacinta waxay leeyihin annagu ma doonayno dadka inaan luminno dadkabaan khayr la doonaynaa axaadiista aan dejinayno dadkaan khayr la doonaynaa culimadu waxay yidhahdeen yani markaa ziyaadadaas liyudila bihi اnnaas waxa weeyaan waa ziyaado daciifa ah. marka ma sugna xadiidku wuxuu sax ku yahay man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar waciidkaa daran ayaa ku soo arooray qofka igu been abuurta si camdina arrinkaa u sameeya yani ha u diyaargaroobo yani meeshii uu naarta ku booskiisii naarta ha u diyaargaroobo wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala waqad atat kaljawhari اlmaknuuni samaytuhaa manduumata albayquuni waqad atad way timid manduumadani kaljawhari xaalay la mid tahay dheeman almaknuuni bimacna almastuuri la asturay samaytuhaa waxaan ku magacaabay manduumat albayquuni samaytuhaa waxaan ku magacaabay manduumat albayquuni bayquuni manduumadiisi baan ku magacaabay fowqa aalaaiina biarbacin atat atat way timid abyaatuhaa abyaaddeedu way timid fowqa alaaiina xaalay tahay soddon mid ka sarraysa oo ka badan biarbacin afar uma khutimat waa la khatimay oo waa lagu soo gebagabeeyey bikhayrin khayr baa lagu soo khatimay wuxuu sheekhu leehy raximah allahu tacaala mandumadani waa kaljawhar اlmaknuun aljawhar waa allaali اlmastuur waa dheemanka yani markaasi almaknuun macna almastuur weelkiisiibuu ku jiraayoo lama soo saarin dheeman qarsoon oo aan la soo saarin oo aan la arag taasay la tahay buu sheekhu leh waxaanan ku magacaabay manduumat albayquuni bayquuni manduumadiisa horaan usoo tilmaannay nisbadaas bayquun meesha loo nisbaynayo alxamawi eh, wuxuu yidhi lam aqif walam aqif linaadim raximah اllah eh, markuu yani sheegay nisbadaasi wuxuu yidhi walaa adri ma hadihi nisba hal hiya libaldatin aw qaryatin aw abin aw jaddin ma garanayo nisbadaas bayquun ah yacni beled baa loo nisbaynayaa bayquun la yidhaahdo mase waa magaalo mase waa aabbe oo markaasi loo nisbaynayo mase waa awow garan maya buu sheekhuu yidhi horaan usoo tilmaannay sheekha la yidhaahdo badrudiin alxasani inuu markaa sheegay wuxuu odhanayaa waxaan arkay buu leeyahay wara'aytu libacdihim annaha ilaa bayquun qaryatun fii iqliimi adarabijaan waxaan arkay qaarkood markuu sheegay akarku inay ka tawaqufeen nisbadaasi waxa ay tahay ayaa markaa wuxuu raaciyey waxaan arkay culimmada qaarkood oo yidhi waxaa loo nisbaynayaa yani markaasi inay tahay bayquun iqliim fii adarabijaan adarabijaan meesha la yidhaahdo ee markaasi gobol ka mid ah in la yidhaahdo waxayna ku taalla markaasi adarabijaan yani waqooyi galbeed oo markaasi iiraan bay hadda ku taallaa kadib sheekh wuxuu tilmaamay manduumadu inay tahay afar iyo soddon beyt inay tahay fowqa alaaiina biarbacin yani soddon afar bay dheer waa soddon iyo afar beyt weeye anwaacda uu kaga hadlaya axaadiituna waa laba iyo soddon nooc axaadiitana waa kaga warramaya marka bayd weeyaan eh, kadibna sheekh wuxuu sheegay in lagu khatimay yani khayran lagu khatimay buu markaa sheikhu sheegay raximah ullah waqad atad way timid manduumadani kaljawhari xaalay la mid tahay jawhar iyo dheeman almaknuuna ee la qariyo la asturay samaytuhaa waxaan ku magacaabay manduumat bayquni bayquunkii loo nisbeeyey manduumadiisii iyo tixdiisii baan ku magacaabay atad way timid abyaatuha ay abyaatu lmanduuma manduumada abyaaddeedu way timid fowqa alaaiina xaalay tahay soddon mid ka dheeraadoo ka badan biarbacin afar uma khutimad waa la khatimay bikhayrin khayr baa markaa lagu khatimay halkaasu markaa inoogu jogo insha allah kadib waxaan sii wadi